بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكبر كبر كبو باب يهي سلوينك حدثنا سليمان بن حرب الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري عن السعقب عن السعقب بن زهير أخو العلاء بن زهير وأن ثقاء قائل الحديث عن زيد بن أسلم العدوي من ثقات التابعين قال لا أعلمه ما أوجي حديثا إلا عن عطاء بن يسار يعني حديثا بحوليه هاي waxaan filhayaa uun inaan ka wariyey caطaa ibnu yasaar oon cid kale aanan ka qaadan yani laa aclamu xadiidka ma ogi ilaa anii rawaytuhu can caطaa ibni yasaar un wey caطaa ibn yasaar baan ka wariyey can cabdillaahi bni camr bni casim qaala kunnaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka agtiisaanu fadhinay fa jaa'a rajul nin baa yimid oo min ahli ilbaadiyati reemiyiga ka mid ah qoliha baadiyaha u saaxiibka ah waa acraabta dadka reemiyiga miyiga dega nin ka midaa yimid calayhi dushiisa waxaa ahaa jubbatun jubbad baa ahayd koodh waxaad u taqaanaan wey jubbatu sayjaan saydjaankuna waxaa weeyaan waa jamcu saajin waana tiilasaanka tiilasaankuna waa halka loo yaqaano shamladdu u egyahay ama go'a shaalka ah go'a shaalka dhar u ego la xidho wey oo sida koorhka loo qaato koorhkan weyn ee xilyaha qabowga ay dadku xidhaan kaasoo kale wey laakiin duntiisii iyo qaabku u xardhan yahay iyo shaalka kale wey almihim jubbad wuxuu qabay baalkaas iijaanka laga sameeyey waana qiilasaanka akhbarka ah waa maro weynoo kobood ahaana oo la xidho xataa qaama calaa ra'si الnabiyi ilaa uu istaagay nabiga madaxiisa su u soo socday ninka jubbadda noocaasa qabay nabiga yuu soo dul istaagay xataa qaama calaa ra'si الnabiy faqaala wuxuu ihi ninka ramiiga ahaa ina saaxibakum saaxiibkiinoo muxamed ah saxaaboy qad wadaca dhulka wuxuu dhigay kulla faarisin nin kastoo fardoolay abu bimacnaa raggi sarreeyey akhyaartahay waasihii iyo ragga la yaqaane ee gobta ah oo dhan buu rasuulka dhulka la siimay buui reemiyada dalayf adayga maku taqaanay ingednaan iyo qalabsanaan ina saaxibakum saaxiibkiin buu qad wadaca wuxuu dejiyey oo dhigo meeqaankiisa meel kaga dhacay kulla faarisin nin kastoo fardooley ah aw qaala ama wuxuu yidhi yuriidu wuxuu doonaya yani ina saaxibakum saaxiibkiinu muxamed ah yuriidu wuxuu rabaa ama doonayaa an yadaca inuu dejiyo dhulka dhigo kula faarisin nin kastoo fardooley ah nin kastoo sarreeyey inuu meeqaankiisii hoosu dhigo oo bahdilo ayuu doonayaa maxamed wa yarfaca uu kor u qaaduu doonahaya kulla raacin adhijir kasta nin kastoo adhijiraa ah oo bidhikoolan waxba ahayn oo meelaha maqasha la raacsan jiray yuu rabaa inu wax ka dhigabu akhyaartii iyo gobtii iyo laandheerihan dhulku la simhayaa laangaabkii iningumeedkii iyo kii adhijirkaa ah oo dhan adhibooglo dhan hijibado dhan buu keenhaya bannaan keenhaya yani waa nin xanaaqsan wey wayarfac wuu hogoru qaadaya kula raacin wa fii riwaaya kula raacin ibni raacin min ari jiraa oo ina ari jiraa weligiiba oo meelaha unaan ataa ishin iyo geel shuqul ku oo ariga un meelahaas ayib faakhada الnabiyu nabigaa qabtay bimajaamici jubbatihi jubbadiisu meesha iskaga tegeysa yani jubbadda shayga marka la tago meel iskugu yimaadaa jira yani halkanoo kule nabigu qabtay meesha iskugu timaado ila tolmo halkaas iskugu yimaada bartaasuu nabig ku dhegay bimajaamici jubbatihi jubbadiisu meelaha iskaga imanaysay oo raqabada ama kuleetiga ama halkaas xabadka ah ayuu nabigu ku dhegay wa fii riwaaya cinda axmed wakayrih faqaama ilayhi اnabiyu muqdaban faahad nabigu waa istaagay ila u fadhiya nab sal slam intuu istaagay nabigu hore ugu boobo bartaa ku dhegay waryaa maxaad ku hadlaysaa marar badan baa loo baahan inaad ninka kaa dareemo idabdarada iyo ku kacay eh, anshuxumada culays inuu kaa dareemo loo baahan yahay weligaa inaad tilic badan lama doonayo xikmadu mar xikaynaysaa inaad ku adkaato masaladan oo nin adayg uu kaa muuqdo marna waxay keenaysaa dabacsanaan badan inaad muujiso faqaala nabig wuxuu hi markuu ninkii meeshaa qabtay alaa araa miyaanan ku arag aanan u arag eh, calayka dushaada libaasa man laa yacqil marka horeba waxaad u muuqataa waxaad qabtaabuu dhar dadkaan aan waxba garanayn dharkooda baad qabtaa ah, yani jubbadan weyna akhdarka ee dheelasaanka ee aminka soo xidhatay labtirkeedu damanaan ba ku tusaysaa baa leey weerar baa lagu bilaaba alaa ara miaanan arag calayka dushaada aanan ku arag libaasa man duul labiskii ama dharkii laa yacqilu wax badan aan garanayn wax badan aan la socon nabigu markaasuu sii daay iska sii daay intaa nabig markuu yidhi sii daayay markaas nabig hadal bilaabay salawatullah wasalam calayh faqaal uma qaal nabig wuxuuhi ina nabiy allaahi nuuxan nabiga ilaahay nuux ahaa lamaa goortii xadaratu ay ku timid alwafaatu geerid iyo wadkii markuu ku yimid qaala libnihi wiilkiisa wuxuu ku yidhi wiilkii ina nuux ahaa ayuu nabigu wuxuu ku yidhi inii anugu qaasin calayka waxaan kuu yeedhin alwasiyata dardaaran inii anugu qaasin waxaan akhriyi wey calayka dushaada alwasiya dardaarankii yani dhaqan waxay u lahaayeen salafku iyo ambiyaduba cinda wafaatihim inay dardaarmaan ayb am kuntum shuhadaa id xadara yacquba almowt id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi ayb saxaabad badanoo dardaarantay cinda wafaatihim waa inaga soo marray iyo taabiciinba ini anugu kaasim waxaan qisoon oon sheegi calayka dushaada alwasiyata aamurka waxaan ku farayaa wiilyahow biisnayni labaan ku farhaya laba arrimood iga qabso wa anhaaka waxaanan kaa reebi can itnatayn laba xaaladood biitnatayni laba arrimood baan ku farayaa wa anhaaka can itnatayn labayo laba wey aamuruka waxaan ku farayaa bilaa ilaaha ila allah inaad ku dhaqanto wey kelimadaa inaad ku dhaqanto aaminto rumayso dhaqankeeda kaa muuqataay ku wardidaba faina samaawaat asabca samaawaadka toddobada ah iyo walardiina sabca iyo dhulalka toddobada ah toddoba dhul iyo toddoba cer intuba qayb baa sheegay laakiin waxada lagu ogaan karo juqraafi cilmulfalag iyo cilmulhay iska dabawareg midna ma ah dhulaan intan baa kuu muuqata haddaad isu saaran tahay dabqadoon dhul baadooga ku jir ayb maraad biyo gasho maraad dhul gasho weligaa saan baad u socon cirkana intan kuu muuqato maad aragta waa cilmi hayba ah wey low wadacna haddii la dejiyo la saaro yani toddobada dhul iyo toddobada cir haddii la saaro fii kifatin miisaan kifadu yani waa wax lagu miisaama yani waaan kifad ma dhanaanba soomaali ahaan kafad bay yani kaafkin baa loosa dabay carabi ahaan kifa baa leeyahay meesha inagu kafad dhahaan baad kifa leedahay dhib malka fii kifati miisaan haddii la saaro ama kafad la saaro oo wadacad la saaro laa ilaaha ila allah fii kifatin larajaxat bihinna way ka xoog lahayd afar iyo toban ay toddoba dhul tahay toddobana cir tahay haddii la saaro hal kafad laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiidna la saaro kafadda kale ilaa inays cashadaan baa la raday dhulkay la tegaysaa way kuwana kor bay u kacahay ayib culayskeeda iyo cadamadeeda waa ninkii garan walow anna samaawaati sabca hadday toddoba cirood iyo walardiina sabca iyo toddobaoo dhul kunna ay ahaadaan xalqatan garaangar ama garaangar waxaa tiradaba mubhama malaasan yani xalqadu markay kala go'an tahay waa xalqa hayr mubhama markay laakiin bir isku bixisata meel duleysha iyo meel ka go'an tahay iyo meel kala maqan midna ma jiro waa garaango go'an wey waa goobo mubhama idan xalqad bir ah oo aad u adagoo meel diisan iyo meel duleeshay iyo meel go-an midna aan lahayn <clears throat> hadday noqon lahayn wey walow ana asamaawaati sabc waalardina sabc kunna hadday noqon lahayn xalqatan garaangar mubhama laqasamathunna waxaa jebin lahidu yani qasmigu waa shayga si xoog oo ah kugu dhacay ku jebiya eed kala duushaba haddaad intaad bir qaaddo wax jilicsan ama caag oo kale ama dhala aad dhayg ka siiso way kala falinaysaa yani kelimadu tawxiid haddii dhulkay cirka lagu dhufan lahaa oo suutaa hal mar way kala kurmi lahayd la qasamatuna waxaa jamin lahayd ama kala goyn lahayd laa ilaaha ila allah wa subxaana allahi wa bixamdih fainahaa salaatu kulli shay qaybtii kuwaad way dhammaatay wixii la amrahayey oo qaybta waxay ahayd aamuraka bilaa ilaha ila allah ilaa hadda meeshaanu maraynay laqasamatuna laa ilaha illa lah waxay sarxi laa ilaha illa ayaa awoodiday calamadeed qaybtii labaadee la farhay wiilkii nuux wa subxaan allah baan ku farhaya ilaahay nasahnaantiisa tasbiixta inaad badayso iyo wa bixamdihi mahadiisa intaasna laga raba fainahaa subxaan allahi wa bixamdihi kelimataynkaas salaatu kulli shayin shay kasta ammaantiisi wey ama cibaadadiisi wey shay kastoo makhluuq ah waxaan fasaqat اljin ka ahayn iyo fasaqat اlins wa kafarat اlinsi ka ahayn waxay ilaahay ku xusaan subxaanaه wa tacaala subxaan allah wabixamdih wa fii xadiiثin aakhar fainaha salaaة اlkhalqi xadiid kaloo xadiidkan la macno ah oo intaan isna ka hadlay wuxuu leeyahay wa subxaan allahi wabixamdihi baan ku farhaya maxaa yeelay fainaha salaatu اlkhalqi waa ducada iyo allabariga ama ammaanta khalqiga o dhan wey wa biha subxaan allahi wabixamdi baa yurzaqu lagu irsaaqa kullu shayin shay kasta shay kastana intaasaaba lagu irsaaqa uu la imanayo tasbiixda ah ayib wain min shayin laa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum weeye macnaha xadiidka aayaddii macnaheedii xadiidka kuu cadday wain min shayin laa yusabixu bixamdi muctazila iyo murjia iyo jahmiya qaybo ka mida xataa bacdu asxaabi alxadiid baa ta'wiiliyey oo waxa weeyaan bidhahdeen khalqigoo dhanba xataa ha iswaaleyne sanka ha taageene macna ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala way og yihiin rabbigood yahay xataa ninka inkarsane fircoon ahaay lahaa anugu maa calimtu lakum ilaaha hayri iyo ana rabbukum alaclى waxaa wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman waculuwa ayib ma ahay leeyihiin in geedaha iyo makhluuqaadka kale iyo xayawaanaadka iyo bahaa'imta iyo cidooda waxaasoo dhanba ay ilaahay tasbiixiisa garanayaan ma ahay dheen barkood ku fasiran lakin waa khalad aayaddu daahir weeyaan xadiidkana fasiray subxaan allahi wabxamdihi fainaha salaatu kulli salaat اlkhalq labadaasaa la faray twiidka kelmada tawxiidka ku dhaqmo xaggana uu ku wardiyo subxaan allahi wabxamdi ilaahayna sahnaantiisa iyo hufidiisana la badiyo loona mahadnoqo wa anhaaka waxaan kaa rabaya can ashirki walkibri labadaan iska ilaalibay shirki iyo kibr ilaahoo loo shareegel cibaadadiisa maamulkiisa baryadiisa tala saaraashadiisa ilaahoo loo shareeg <clears throat> iyo walkibri isla weynaan inaad wax ismoodaba faqultu waxaa odhi haddaan ahay saxaabiga xadiidka waranayay oo cabdulahi bni camr caas ah aw ama saqiila waxaa layidhi ninkaa saxaabiga wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haada shirk shirkiga asaga ah eed sheegtay qad carafnaahu waanu garanay shirki waa naqaana qur'aankaa qaada dhigay adaa faahfaahiye shirka nooma qarsoono warkiisa waa akrinayna famal kibru nabi maxamedow kibirku muxuu yahay an yakuuna liaxadina xullatun yalbasuha huwa kibirku miyaa wey nebi maxamed kibirkuma waxaa weeye an yakuuna liaxadina midkaanno inuu u ahaado ama u yeesho xullatan isku joog yalbasuha uu xidho kibirku ma inaan dhar wanaagsan iyo isku joog iyo fitishaari iyo alaab saa ugu dhacon shaxartaama on bidxa tuuraa mise waa wax kale qaala nabig wuxuu yihi la ma ah yani xaragada iyo dharka ma aha kibirku qaala nabig wuxuu yidhi wuxuu yihi saxaabigii mar labaad fahuwa miya an yakuuna liaxadina naclaani xasanataan kibirku midkaana inuu kaba wanaagsan ku socdaa kaba kooyaa ama obin ama alaab inaan ku dhaca miya oon si fiican u xaragood oy shanqaraan kabo lahuma u sugnaaday shiraakaan laba indhale ama laba yeelan xasanataani ilan kabahan buudkii haddaad haysataan waagaan ma jirin kaban waxaan la xidhin jiray yeelan leh oo kabaan caaliga obinka ah ayib maydaan laba kabadoo ququxsan xaggana ay yeelama filfiican oo quruxsan saaran yihiin kabta iyadoo hoos cagteeda hoose quruxsan tahay ba haddana laga yaabaa in yeelan foolxun saaranya kabta cagteeda oo quruxsan korkana uu ka saaran yahay yeelan iyo eh, suun fiican miya qaalna wuxuu laa ma ah qaala wuxuu uhi saxaabigu mar labaad fa kibirku nabi maxamed miyaa an yakuuna inuu ahaado liaxadina daabatan yarkabha gaadiid wanaagsan oon fuula inaan qaata miya oon faras wanaagsan gammaan wanaagsan riti wanaagsan oo quruxsan inaan ku socdo miya qaana wuxuu i la maya meelo badan buu saxaabigu soo maray qaala wuxuu ihi saxaabigu fahuwa kibirku miya nabi maxamedow an yakuuna liaxadina asxaabun inuu saaxiibo yeesho iyo akhyaar iyo dad fara badan yajlisuuna ilayhi asaga la fadhiisto daba socda ninkuma inuu saaxiibo fara badan iyo dad la socdo iyo meeshuu fadhiistaba koox ay fadhiisato rag badan saaxiibo akhyaaro waalo gacal u yeesha miya waaasnamlaynayaan isaguna waa kiiraani batraan ah musaasa nabi maxamedow qaalna wuxu uhi maya laa saa ma aha saaabi markuu meelo badan mar u isdhiibi marka dambe qaala wuxu uhi yaa rasul rasuulka ilah fama alkibr haddaba waa yahay xaragada diidday oo kabia quruxsana diidday oo gaadiidka diidday oo in dabadeedoo hareeraha la buuxiyo diidday kibir waa maxay qaala nabi wuxuu uhi safahu lxaqi xaqoo laga jaahil noqo ba kibirku xaqoo laga jaahil noqo weeye oo aad tiraahdo ee kitaab rabbi rabbigay diiday baa ka arag boqol toban iyo afartan aqaanaa kaa akhrisan haya kaada badhan somaaliya boqol toban iyo afarka qur-aankan aqaanaa un dariirin hayaa waxaa ka adag bay dhaheen kaa akhrisan maayo marna waxay dhaheen kitaab rabbigay diiday baa ka adag waa mahmahyo kufri iyo shirkiyaad ku dhisan weeye gaalnimo ayib idan waxaa weeye kibirku maxaa kitaabka rabbi u diidi maxaad xaqa ooga carari waa jaahilnimo iyo kibir kugu jiro wey ayib safahu lxaqi xaqoo laga jaahil noqdo weeye xaggana la fududaysto la quursado iyo wa khamsu nnaasi dadkoo la liido ama la daraabo ama la quursado ama la xaqiro uunkii ilaahay khalqigood xaqirtood quursatood liiddo iyo xaqigood ku gacansaydho halah wa kibr ama xaragada iyo jamaalka iyo hawlahaas waa loo baahan yahay xadiiku shaahid kalo mawsuulu leh bisanadin saxiix cinda anasaa'i fi lkubra raqamka idan aniga ima qoro wax xuguma xadiidka laakiin xadiidku saxiix wey sheekhu wax xuguma ima saaran ana kitaabkayga ma idin saaran tahay war maa ka daysaan xadiidka dambe wey xadiidka loo teeriy aniga kan hore ima qorin wuu baneeyey weliba aniga kay bayna qawsayn dhaahdhaash ku sameey bayna qawsayn dhaashada wuu baneeyey ka dambe unbuu qabtay xadaanaa cabdulaahi bnu maslamata bnu alqacnabi qaala xadaanaa cabdاlcaziiz ibnu maxamed adarawardi can zayd ibnu man haddaynu marna zayd ibn aslam wey ile waa sanadka hadda ahaay can cabdilaahi bni camr bni annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul amin alkibri kibirka maka midba amin alkibri kibirka maka midba an yakuuna liaxadina xullatun yalbasu xadidka dheeraadaan marina wey ayib naxwi wuu wariyey saxiixun xadiidka waa saxiix ayib waxaan dhaqan u haysanay markuu laba xadiidoo ama laba mutaabaca ama laba shaac u keeno waxaan soo marray labadii sanad buu xukumo saasaa iisu socotay laakiin hadda labadii sanad hal mar buu xoog israaciyey idan bukhaari waxaa laga qadanaya qolyaha xadiidka hore dheer yaa cileeyey oo xufaad ah laakiin bukhaari wuxuu maraya xadiidka dheer ee kamba inay yihiin saxiix buu xukumaya waxaa laga qadanaya inuu xukumay xadiidka saxadiisa bukhaari ku tagay wahuwa kama qaal wuxuu kaloo tawfiiqinaya bukhaari asacqab ibnu zuhayr buu tawfiiqinaya culamada irsaaliyey xadiidka marwaadda irsaaliya irsaalka asagaa inuusan dhibayna xadiidku yuu marayaayo min baabi ziyaadati iqa uu yahay ayib weliba xaalada la aqbalhaya idan waxaa laga qabanayaa nabiyulaahi nuux markuu geeriyoonayey salawaat wasalaamu calayh wiilkiisa wuxuu u dardaarma laba shay tawxiidka kelimad tawxiid inuu ku dhinto kuna dhaqmo ilaahayna subxaanau wa tacaala tasbiixdiisa iyo tansihiisa ku dadaalo kuna xamdiyo aaniyan labana waa ka reebay shirki iyo kibir lannahu shirkiguna warkiisobacadyahay ama kibirku midqaala daratin min kibrin ninkay qalbigiisa ku jirtaa janno geli maayo hilibkuna aafo kale wey ayb marka waa laba culculus wey idan waxaad garanaysaa ambiyadu dadaalkay ku bixin jireen awlaadooda iyo ahalkooda iyo aqribadooda in waxa akhriya addu anfacayba loo sheego adiguna maadaama aad tahay atbaacu alambiya aad leedahay waan ahay waa inaad dhaqankooda qaadato oo ummadda iyo ahalka iyo qaraabada waxyaabaha khatarta aad kala dagaalanto u sheegto meelaha halistaad ooga digto wanaagana u sheegto saadu noloshooda iyo biilkooda iyo nafaqadooda iyo masruufkooda marashadooda oga dagaalamayso waa inaad diintooda oga dagaalanto iyo weliba si ka daran lanno diinta mahadha ah xaggana raasumaal xadaثna musadد ibn musrhad qaala xadaثna yunis bn اlqasim alxanafi ثiqaة min rijaal الbukhaarي abu camr اlyamami قال xadaثna ckrm بن khالد بن الcاaص بن هiشhام المkhdومي ثقة imاm qاala samictu ibn cmra ibn cumar baan maqlayo can النabiy nabiga ka warnay yaquul nabigu leh man tacadama ninkii isla weynaada fii nafsii naf ahaantiisa adaa wax ismodayba sankaa taagaysaaba in hebel baa la yidhahd ad leed mase ikhtaala xaragooda fii mishyati socodkiisa mishya waa ismu hay-a wey aw ikhtaala ama xaragooda weeye fii mishyatihi socodkiisa laqiya allaha caza wajalla ilahay buu la kulmaa wa huwa calayhi khadbaan asoo ugu cadhaysan ilaah ku cadhaysan oo ku sugahaya baad u maalinka qiyama idan waa isla weynaatay kibir wey wa kugu jira maad isla weynta ayb man tacadama fii nafsihi wa huwa ayru caiim aw ikhtaala ama xaragatubir ba loo yaqana ikhtiyaalku ikhtiyaalku waa waa xaragatubir xaraga caadigeed ruux ma laakiin isqadqaadka kuwan qadaadka baryahan xidheed beesha xidheed kabaha weyn qaata soo socon samayn arag daaxuur amin casara jooga dhulku balla ekaan la'ya dhulkii ilaahay baba la ekaan laba kuwa noocaasoo kale socodkaada bedeli waa iskad qaadi fanaadka u istaagi waxaan garanayaa eh, siddeetan iyo shantii nin eh, dhallinyaraha su iskaga fiicnaa y wuxuu bilaabay inuu faraha ku socdo faraha inuu ku socdo bilaabo cirbaha uu ka dhigi waayo hadda isagoo nin weynu joogaa ayib oon cirbaha dhulka dhigi karin labada cirbood baa laalmay boqontaa la faraha kuma dhigi karo marka waxaad moodan warwaarsanad markuu socdo tuka mooye wa kala moodi misu socdo ayib idan aw ikhtaala ama xarakatu kibir u socda fii mishyatii socodkiisa laqiya allah rabbi wala kulmaa caza wajalla wahuwa adbaan wahuwa khadbaan somalida waxay dhihi jireen tuka wuxuu arkay shimir loo yaqaana xajala tuke waag hore si fiican buu socon jiray bale tuku caada buu u socon jiray u tallaabsan jiray shimbir marka aad u socod quruxsan oo xajal yaado inagu baashan kabareed u noqona tida waaweyn u eeg ayuu maalin tiriya la yidhi isoo socoto waa aad u socod quruxsan idan marka wuxuu yidhi see u socotaa u socotay socodkiisa horna uu ka tegey keedina uu gaari waayey tukaadda inuu kukufa mayma socon karo ina aragteen mooye markuu socdo wuu kukufi dhinadhinac buu u socon qarab qarab qarab haddana gudboodu hakawkaw inuu saa uma tallaabsan karo si fiican uma socon karo marka waxay dhahen socodkiisina uu ka tegey fiicnaa kii shimirta kale waa gaari waayey soomaali badan baa hadda saata dhallinyaradeed koodii soomaaliyadna way ka tageen kii isqaadqaadkana gaari waaye idan dhaxday ka baxeen musiibo wey taani waxaa sugaysa daysa ka toobadkeenin ilahu cadhiisa sugi subxana wa tacala hawshaa la iska ilaaliyo xadaثna cabdالcaزيiز بn cabdالlah اlaweysi can cabdالcaزيiز بn mحamed adarawardi can muxamed ibn camr bn calqamad bn waqaas اleyثi صaduq xasan xadiiث can abi slmة bn cabdiرaحmaan can abi hurayta qaala qaala rasul lah sl slam rasuulka ilah wuxuu yidhi mastakbara isma kibrinin mana kibrin man akala ninkuu la cuno macahu asaga la jirankiisa khaadimu khaadimkiisa ninku mar shaqaalihiisa raashinka iskala gashanayo gacanta oo khaadimkiisi gacanta la gasho oo xorowga iyo ku noolaa agoonka joogay kii shaqaalaha miskiinkaha idan ninkaa kibir badan baa ka dhacay qolyaabaa ka xanaaqida miiskay fadhiyaan inuu soo fadhiista nin aan asagoo ku heer ayn oon aanan asagaa ficiisiiy uu ka kiciba idan marba haddii khaadimkaadiiy gacanyarahaadi iyo shaqaalahaadii aad qadada la cuni oodan inaba ka santaagayn oodan quursanaynin kibir badan baa kaa dhacay ninkaan nin kibirsan ma ah oo rakiba alximaara dameerka iska fuula bilaswaaq yani dameerka miweyna dameer intuu gaadida ka dhigta suuq la maray dhaqankii hore ma jiri jirin hadda dameerka maxaa la ah mootadu baabuur khatar wey baaskiilka wey baaskiilka wey ma baaskiilka wuxuu doona ha ahaado nin soomaaliya hadda weyn baaskiil inuu suuqaa la maro kuma dhaco inay dan u geysaa mooyeen ma awoodo yani waxyaabaha noocaasa ah ee ruuxa niyad jebinaya ee xoogo ku yar hakinaya waa loo baahan yahay mararka qaarkood saad tuurka kaga yaraado ayb wada rakiba imaar dameeraha gaarisada weye filaswaaqi suwaqa oo wactaqala lugta ku dhega ashaata neefka adhigoo faxalabaa maalan ninka khaadimkiisu raashinka iskala cuna gaadidka holana ayar iska fuuloo gaarisada dameeraba allah ka dhigoo suuqa la mara suuqa meesha dadko dhan ay la fadhiyo wey ayib ridana aayar lugta ku dhego maala itiqaalka rida markanta lugta qalka la gashada meesha lugaasaa loo gashada rid lama dabro xaligna laguma xidho waaa loo jeedaa waa curfigii dhaqankii markaa jiro weeyo carabtii xilligaa joogtay raggoodu inay neef adhi aad halkaa intuu nin gashado u maaro waa ka santaagi jireen in dameer intuu daadsado uu suuqa la maro waa ka santaagi jiray in addoonkiisu uu raashado coono uu ka dagaalami jiray inaga ka sumaayaan ama kamasiin curfigeennan waxyaabaha diin ahaan xumayn diin ahaan aan xumayn laakiin dadka qaarkood lagu yeesa inay sameeyaan mararka qaarkood waa inaad xuso saad xoogow lagu qabjabiye laguna ogaado inaad mutakabirta inaan ahayn aa warkuu caddaado shaqaalaha sawaaxiliga oo muslimiinta mise kuwa gaalada aadimo dhan baa meesha soo gelaya an aadimka hadda ama khaadim xor ha nodo ama khaadim adoon ha noqdo khaadim baa layidhi inkastoo lafdi khaadim ku dhacayo addoommada fii curfi salaf uu ku dhacay haddana waxaa weeye gacanyaro kastoo gurigaada ku nood quursanaysa loo jeeda hadda ruux kastoo guriga jooga oo gacanyaro ku xaggana aad quursanayso la socodkiisa inaad dar iyo xero la gasho nisla fadhiisato hawlahaas intaag o dhan baa raba mesha lagu baabiyo dadku ay sinaadaan annaasu sawaasiya weeye ka asnaani ilmashti sawaasiya ka asnaani ilmashti sida shanlada timay ilkay u sameyn yihiin bay dadku u sameyn ismeel baa laga yimid ismeel waa loo socdaa maca asalaama nin kasta camalkiisaa meel geeni doona wey xadaثna muسى بن بحri ذakr بن حباn في الثقاaت وqال بن xaجر مقبول xadaثna علي بن hاشhiم بن البريد صدوq يتشhيع qال xadaثna صالح bayاع أkisa aksiya yani ninkaa saalix wuxuu ahaa nin iibiya dharku iibin jiray waxyaabaa la xidho bustayaasha go'ayaha waxaasu iibin jiray magacii baa marka loogu magac daray asagoo laftirkiisu dahab wuxuu leeyahay waxaa wax ka wariyey cali bni haashim besa wax ka wariyey ibnu xajarna wuxuu leeyahay waa maqbuul can jaddatii ayaydii ka warinaya asiga ayaydii lama yaqaan qaala waxay tihi ayaydii ra'aytu caliyan cali baan arkay radi allahu tacaala canhu oo ishtaraa iibsaday tamran timir iibsaday weliba waa fii khilaafati xilligu ahaa amiiru muminiinka bidirhamin buu ka iibsaday timir kiilo timir ah ayuu hal dirham ku iibsaday fa xamalahu markaasuu timirta ku qaatay fii malxafatihi gu-isuu ku qaatay go weyn oo dhabarka u saaraa oo dhaxanta ku howaanayo iyuu timirta iskaga ritay ha sheekhu kada iska dhamaaqay ayib faqultu lahu waxaan ku iri buu ihi aw qaalan waxaa ku yidhi lahu rajulun ninba wuxuu ku yidhi axmilu canka yaa amiira almuminiin anaa kaa qaadi anaa kuu qaadi waxbaas go-aaska hadlayn iska kharibi ii dhib aniga anaa guriga ku geenay axmilu canka anaa kaa qaada ya amiir almuminiin muminiinta amiirkoodo qaala wuxuu la iga qaadi mayse maya abulciyaali carruurta aabbahoodba axaqu ku mudnaanle asagaa mudan an yaxmiya inuu qaato timirteena wada carruurtayda anaa mudan iskaga leexba waxba iga qaadi maxay ku qaadi bimacnaa amiir baa tahay munaasib kuguma aha waa foolxumo arrintan waa lagugu caayo waa lagu soo feerin hawlahaas yaa ku jirta ninka kale cali wuxuu ka bax warkaas ayib carruurta loo wada ninka dhalay baa ku xaqle anaa qaadi waraa ka bax ضaciif اlisnaad saalixun wajaddathu majhuulaani saalix iyo ayaydii waa laba majhuul wa fii macnahu xadiiث marfuuc walakinahu mawduuc ayib xadaثna cumar ibn xafs qaala xadaثanii abi xafs bn khiyaar قال xdثna الأعمش سليمان بن مهrان قال xdثna أبو إسحاaq cمر بن عبد الله الهمdاني عن أبي مسلم الأغر ثقة إmام xadث wuxuu u sheegay عن أبي سعيid الkخdري ba oga sheegay وأbي هurayرaةa أbي سacيid iyo abu hurayra labaduba waxay wada xoreeyeen ninka abi muslim الأغر adoon bu ayaga xoreeyey intay xoogo isku dareen xoolaa bay xoreeyeen ayib idan labada nin xoreysa wa xadis ka warinaya taabicu can النabiي sal اه عlي slam qaal nabigu inuu yidhi alcizu sharaftu izaaruhu waa ilaahay hoosguntigiisa w yani sharaf allah iska leh subxaana wa tacaala wاlkibriyaau isla weynanka ama weynidu ridaahu waa alla gu'iisa wey ayib faman naazacanii alla wuxuu leeyay ninkii ugu qabsadaa faman naazacanii ninkii ugala dooda bishayin shay oo minhuma min alcizati wاlkibriya cadabtu waan cadaabaya maalinka qiyamada kibir iyo cize iyo sharaf ninka sheegtaay oon aniga ka ahayn iyo ciddaan siya aan ka ahayn maalinka qiyama waa cadabhaya waa laskaga lagaabsha ayada marka bananka laga marwo kibirka iska ilaalido ayib xadaثna cali bn xujr ibn iyaas الsacdi ثiqaة xaafid imaam أkhraجa lahu albukhaariي وmuslim والtirmidi an lamiya ayba tahay hadee xadii qudsi wey lakin aniga ma qorin can الnabiyi qaal ayib haddii laakiin ani waxay u qoran inuusan nabigu uu leeyahay alcizu ridaahu ridaa'i baa sax waa riwaayadii riwaayadii fi saxiix ayib qaybtaa dambe marka caddaanaysa oo fiman naazacani baa caddaynaysa qaybta hore inay laftirkeedu tahay xadii qudsi dhiba ma laha xadaثana ismaaciil ibnu jacfar miya ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya laba uu ka wariya ayib in ibnu culaya marka loo badan yaha filaya xadaثana ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya qaala xadaثanii abu rawaxata yaziid ibnu ayham ibn xajar wuxuu le waa maqbuul ibn xibbaanna waa iqa buu ninkaas leeyahay yaziid ibnu ayham ah can ilhaytham ibn malik الطaa'ifi waa min shuyuukhi xariis ibn cuثmaan وشhuyوuخه كلهم ثقاaت قاaل سمعت النعماaن بن بشير يقول على المنبر نعماaن بن بشير mمbrka waxaan مقلay إنa للشhayطاaن شhayطاaنka waxaa u sugnaaday mسلimiinay masاaليa شhabakado waa jaمع mslاaت mslاaتna waxaa weeye شhabقa شhimiraha lagu daba iyo shabaqa kaluunka loo dhiga iyo ayb xarkaha wey xarkaha loo baadiy ugaadha iyo shimbiraha marka la dabahayo markaas wey ina lishayaani waxaa u sugnaaday masaaliyan baa u qoran oo ina ismiga laga dhigo ama masaaliya la yidhaahdo yani xarko ama shabakado ama dabinno ayuu leeya iyo fukuuqan gembisyo fakina waa baa gembiska kabarayda iyo shimbaha lagu qabto wey jamcu fakin ayb waina masaaliya hayaani hayaanka shabakadihiisu waxaa weeye wa fukuuqahu gembiskiisu albaru in lagu kibro biancum illaahi ilah nimcadiisa batraannimo hebel waa batraanmin haada yani batraannimadu waa badarkii oo un la soomaaliyo wey sawmallaha kelima carabiyeysa sawmallaha idan waa intaa un waa batraan bay goyen somaali ayib idan marka albatru ku kibir weeye biancum illah ilahay nacaariistiisa in lagu kibro oo ilahay subxana wa tacala looga mahadnaqin walfakru in lagu faantamo weeye yani shaydaanka xarkigiisu bicaaءi ilah ilah wxuu ku siiyey inama uutiitu calى cilmin cindii alla soo istaagto annagaa shaqaysanay ayib adigu maadaa shaqaysan ilahay baa kuu sahlay warkadaa ilahay wuxuu ku siiyey inaad ku faantanto calaa hayrika aad ugu faantanto idan laftigeed waxaa weeyaan waa wadooyinka dabanaha shaydaanka wey wاlkibriya in layskala sareeyo calى cibaad illah ilahay unkiisa addamihiisa waitibaacu alhawaa hawada in la raaco fii hayri daati illaahi ilahay wadiisa waxaan ka ahayn waxaad adugu aad doonayso inaad raacdo oo niyadaada ku siisoon jidka rabbi ahayn subxana wa tacala naftaadu marba waxay doonaysaa in waddada rabbiga ay qaado oy diinta qaado idan marka laguguma haysto marka lagu haysto waxaa weeye inay naftaadu iyo hawadaadu raacdo fii hayr sabiili illah oo ah fii sabiili shayطaan wa sabiili kafra walmujrimiin waitibaacu alhawa rabidda iyo rabitaankaada doonitaanka inaad raacdo fii hayri daat illah fii hayri sabiili illah ayib ilah jidkiisa meelaan ka ahayn xadiidku marfuucan shekh wuxuu le waa daciif wayaxtamilu taxsiina mawquufan daciifada meeshu idin celiysa hadalkaasa ku qoran wabiاljumlati faاlxadiiثu ضaciifu marfuucan wayaxtamilu taxsiina mawquufa ayib xasanu mawquufan iska dhig xadaثna caliي bn xujr ibn iyaas الsacdi qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna can abi الzinaad cabdiraxmaan ibn abi الzinaad miyaa mise waa cabdulahi bn dakwaan wey ibni maydaqo mise abizinaad abizinaad cabdulahi bn dakwaankii caaliga haw can abizinaad cabdulahi bn dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata can inabiyi qaal min tiqaati taabicin labadaba saas wey labada eh, abuzinaad iyo acraj ba oo min tiqaati taabiciin can inabiyi qaala nabigu wuxuu yidhi ixtajat waxaa dooday aljannatu wanaar baa gar dhigtay iyo naar baa garrame wey waqaala sufyaanu aydan sufyaan asagu wuxuu yidhi fii lafdihi mar kale wuxuu yidhi ikhtasamad waxaa dooday aljannatu wanaar doodooda waata ilahi baa soo tabinaya subxana watacala nabigaa soo tabinaya qaalat naar yalijnii waxaa i aljabbaaruuna kuwa kibirka badan janna waxay tihi naar waxay tihi yalijnii waxaa i geli qiyaama aljabbaaruun kuwa dadka dirqihi jiray qasbi jiray jamcu jabbaar ayb kuwa dadka qasbi jiray dirqihi jiray waxaysan rabin ku lafajinin jiray sida qablayaasha wixii lamid oo kale kuwaas ay geli doon maalinka qiyaama marka naar waxay tidhi waxaan ahay makhluuq ilaahay khalqigiisa ka mid ahoo kuwa wax ismooday maalinka qiyaama iga argoosan doono jabbaarun baan ka shaqayn doonaa tan adu maxaa tahay ayb wayalijni waxaa kaloo geli doona waxaa kaloo geli doonay tiri almutakabiruuna kuwa isla weyn kibiraanyaasha raga meer ta dhacay maxaanku dhahay danaasaxay oo dhan ee wax ismooday ee nayacay kuwaasaan meel saari doonaa waa war culus wey kibiraan oo dhan baan meel saari ninka isleey o dhan baan meel saarahayaa boqorkii safka ku ficida o dhan burburin jira baan cagta saarahaya idan cadow ilah dhan baan meel saara anugu jannad maxaad meesha ku haysaan masaakiin baa saa kuu gelayse waa la garamay wa qaala fi ljanna janna waxay tidhi yelijni waxaa i gala kuwii taata daraa tabata daraa kuwii adduunka la bahdiray ee la maquuniyey ee la dulmiyey ee xaqooda lagu tuntay maalinta qiyaamada dil maxaa haysaa ayb karag waa madax jirin kare jabbaarka mutakabi waa madax kaga istaagi kara laakiin masaakiinta xaqooda adduunka lagu dudsiyey ee dhiiggooda la daasiyey baa anugu meel geenhaya wayelijin waxaa kaloo gelaya alfuqaraa saboolka dadka saboolka ah idan waa in kasti waa xujaj bay jannadu keentay naarna xujay keentay ilahay baa laa budda min xakam laabudda min xakam qaala allahu tabaaraka wa tacala liljannati jannada wuxuu ku yidhi anta adigu raxmatii yacni aafaaru raxmatii naxariistaydii baa tay bimacnaa waa maxay ilaahay sifatu raxmu leeyahay raxmadaa rabbi uu leey subxaana wa waxyaabihii raxmadaa ka dhashay waxaa ka mida ilahay jannadana abuuray subxana wa ayib arxamu bika waxaan ugu naxariistaa man ashaau ninkaan doono ninkaan doonaa naxariistayda wax ka siiyaa fuqarada iyo dacafada anaa la doona inay jannada galaan oo naxariistada qayb ka qaataan uma qaala linaar ilahi naarta wuxuu ku yidhi anta cadaabii cadaabkiibat ciqaabtayda baat adug ucadibu waxaan cadaabaa bika adiga kuga cadaabaa man ashaau ninkaa doonaan kuguma joojinhaya walikulli waaxidatin mid kastana waxaa u sugnaayo leedahay oo minkum min aljannati wاnnaar miluha inaad buxsho maxay u murmaysaanba adigu cadaabkaygii baa tahay waxaa tahay aaaar sifat اlghadab wاsakط wاlkaraahiya oo sifaadka rabbigay ah aafaarta ka dhalatay ee kamid ah naarta ka midowey sifat raxma warafa iyo wrifqi wixii lamid o ah dhan sifaatka noocaasana wixii ka dhashay waxaa ka mida ah weeye aljanna mid kastana dadki lahaa baan geenaya bal kama fi saxiix marka jannadu buuxsami weydo khalqi cusub baa inti laabada lagu buuxinaya jannadu markay buuxsami weydo ayadu dad cusub baa rabintu abuura khalqi dal gelinaya jahanama markay buuxsamo ayadu maxaa lagu guura hal min masiid ay la soo taagan tahay ba ilah rabbi subxana watacala ku istaaqay markaasay buuxsamaysaa ad bay leedahay marka kala baxa le warku joojiya xadaana isxaaq ibnu ibraahim bn rahuya qaala xadaanaa muxamed ibn fadl baa ii qoran laakiin muxamed ibn fudayl weye sanadkiisu saxdu yahay muxamed ibn fadl baan ii qoran waxa muxamed ibn fudayl u qornaya ma jira muxamed ibn fudayl baarak اllah fiik xadaثna muxamed ibn fudayl ibn khaswan alimam الثiqة akhraja lahu jamaعة qaala xadaثna alwaliid ibn cabdالlahi bn jumayc الzuhri saduuq yahy can abi salma ibn cabdiraxmaan min iqaat الtaabiciin qaala wuxuu yihi sheekhaas lam yakun yani saxaabadu inaysan kibri waxa shuqul kulin ba lagu sheegaya asxaabu rasuulilah warkoodu waa cadyahay lam yakun maaha in buri haddaan taabic ahay asxaabu rasuulilahi rasuulka ilahi asxaabtiisu mutaxaziqiina mutaxaziqiin kuwa is-uruuriya weji macbuusyo ah xidhxidhan almutaxaziq waa ninka weji macbuuska kawdsan weyn xagga kuma daarahayba arrintaa ayib ninka urursan ee aan dhina u baxayne kuma daarahayda arrintaa wuxuu qaranaya lidacfin fiihi yani liidnaan ku jirta lafihiisu qaranaya maxaa dhib ku jira hadduu agg u dao islaamka la qabsado oo lala qabsado ma dhib baa jira wuxuu ka baqi inay soo baxi xumaantiis oo la ogaado marka waxaa wey kuma darahay daarin afaarada geli mahay soo geli balaada dhex fadhiyo ka baqaya inay dilaacdo ama ruuxu markuu raxaabatu sidri qabo nabad qabo yani wanaagsan yahay qalbisan yahay ummadoo dhan waa tilkii waana qaraabadii laakiin ninkii balaayo qaran haya oo balaayo u oo qalbiga quflan ninkaasaa lay soo geli ayib lam yakun eh, mutaqabidiin walaa mujtamiciin niman kudkuduusanoo xian ma ahayn way saxaabadu xidhxidhnaantu waa min afcaali mutakabiriin xidhxidhnaanta iyo kuma gelahay taaban iyo isma agmare iyo damadaana isma daaqan jinka anaga xoolaa dad maqasho waa ficil mutakabiriin walaa mutamawitiina kuwa ismiskimiina maysan ahayn almutamaawit waa ninka ismiskimiya inuu caabid yahay khaashic yahay quraan akhris fara badan yahay awliye ilahay indhahaas daba dhigahay war waxaa looma baahno ayib xeoo dhan baan salaatuley u tagnaa sakaraad baan ahay wey tartiiba laga leex shan jallaadoo qur-aan akhriyey hadalku waa dhibhaya nafti badan haya laga leex wey yacni niman xirxiranoo qaqlabsanna maysan ahayn wey saxaabadu nin cibaadada iyo khayrku qabto isku miskiiniyo oo yihahda waan ha laga leexdo awliya ilahi baa ma ahayn oo indhaas daba dhigaya in isha bilaqda ku hay laakiin maxay ahayn dad caadiya bashar mina bashar bay ahay ayib maxaa yili cibaadada aad samaysay adiga rabbigaa bay ka dhaxaysaa inaa aniga isku kayfooruruso indhaha daba dhigto oo tiraada laga leexday ogii ah, ilaah baan ahay eesha eesh min hada muxuu igu cas ayib shukru sufiye waa hawshaa hawlaha looga bahan dadka wix lagu siri jiray wey wa kaanuu waa saxaaba dhaqankooda waa kana wa kaanuu waxay ahaayeen yatanaashaduuna kuwa isu weeriya ama isku codiya isu tiriya ashicra gabayga fii majaalisihim gabayihii waayo hore ee jaahiliga gabayihii laiskugu gabiyeedoda markay fadhiyaan ku sheekaysan jireen hebel waagaa saasuu yidhi hebella saasuu ugu jawaabay gabayga cilmiadabkiisa u hayo iyo tanaashadun waxay isu tirin jireen ashicra gabayga fii majaalisin fadhigooda iyo kabdhoodkooda iyo fadhikudirkooda wayadkuruuna waxay weliba sheegi jireen amra jaahiliyatihim jaahilnimadooda arrinteeda ka sheegan jireen xumaantii gaalnimada qabl islam waxay samayn jireen wixii dhici jiray qaabka la iskugu duuli jiray baqaabas ka sheekaysan jireen ayib idan miskiin waxaa lama geli kariyo subxaan allah iyo wareegaas waxaa ma yaqaana saxaabina maxamed xumaan waa yaqaana waa waa yaqaana laakiin ilastabadhigan dulmi kale wey haddii laakiin diinta la gaao maanka diinta wa laga sheego waa kana faida uriida laakiin marka la doono axadu mid laga doono oo minhum saxaabada ka mida cabaashay in wuxuun meel lagaga dhaco min amri illahi ilahi diintiisaa daarad waxaa wareegi jirtay xamaaliqu caynayhi labadiisa indhood budaa wareegi jirtay xamaaliq waa jamc ximlaaq ximlaaquna waa isha inankeeda ama intan madow ama inta cab almuhim waa guruubka meesha ku jira ila meeshu gulub baa ku jira gulubkaasaa loo jeedaa ishaa wareegi jirta weeye ruux markuu aad u xanaaqin ishiisu istaagi mayso ruuxa waalan iyo ruuxa aad u xanaaqin ishiisu way wareegeysaa murmurcur bay leeda marka waa midkaa midkaa ka tagan calbidcaadi maa inuu kala goyo halis wey ayib kaanahu aad mooda ninkaa saxaabiga diintiisa wax laga sheegay majnuun inuu waalan yahayba ruux imiyar qaba usan ahayn de waa dar nin baa waran barta intuu kuga dhaco dhulka lagu qabto wuxuu le fistu rabbi alkacba Ah, meeadhihilawarbaa dartaa dhabarka inta lagu dhuftayba dhulka lagula qodbay kaasuu wuxuu fuftu warabbi ilkacba adaguna marka kanaaca ku meeshan laga qaxo meeshan kadalan iyo kutaan baylaha laga qaxo alla socdo zambia south africa balhad gelida marka daba geli doontaan xagee ku socotaan ayib dadkiina rogtay ninka rognatay meel u la garan waayo fa uriida haddii la doono axadu mid oo ad oo minhum saxaabada ka mida calaa shayin hay hadi meel lagaga dhaco min amri illaahi ilahay diintiisa ilahay taladiisa ilahay maamulkiisa alaa lahu alhalqu wاlamr wاlamr huwa shar ayb daarad waxaa wareegi jirta xamaaliqu caynayhi indhihiisa bu'deedaa wareegi jirta isha wareegi jirta kaanahu aad majnuun waxaynu soo marn mar dhawood fi اladab kana asxaabu rasul yatabaadaxuuna biاlbatiikh faida kanat alxaqaa'iq kaanuu hum rijaal nadilowdeed waa soo mar anu ma aqaan meel ahaa inuu dhawaaydu dheeraa garan maaye wayna soo mar asxaabta nabi maxamed qaraha iyo qudaarta isku turturi jireen markay ciyaarahayaana caaliska yihiin laakiin markay dhabta gaao dagaalkii halgan iyo hawshu dhiiyo in laska dhiciyo kaanuu hum rijaal ayun ba ah taabiciintu wa iska har jireen ay ku gaban jireen ayib war jiro wey war jiro wey diinta haddi wax laga sheegay ninka soomaaliga danka ma laha nabi maxamed hadii la caaya danka ma laha ilaahay haddii wax laga sheega danka ma laha muslimiin o dhan haddii la caaya danka ma laha laakiin maanta layaal aabbaha nin xun bu ahaa ama reer hebel waa dad xun ama waa ceelkooda wax laga sheegay ninkaas waa dagaalamhaya wax u haraya lama arko idan mabda alqabaliya waalcunsuriya alqowmiya waxaynu ku bedelay meesha diinta waa miisaanan la nimid way cusub ayb waana miduu ka dambeeyey gumaystihii soomaaliya yimid baa ka dambeey arrintaas somaliyadu waxa maysan aqoon laakiin fikradaa waxaa abuuray geeska afrika weliba ku abuuray ingiriiska italyan baa ku abuuray arrintaa iyada somaali wakii la yidhi markii ingiriis italyan yimaadeen koonfur iyo waqooyi meel kastaba ay tageen waxaa la yidhi ninkaas soo afirso ninkaas wuxuu soo qortay fayl dheer oo midkas mid quraash gala mid gala nebi maxamed tiisa ka dhaca mid naba ismaaciil taga abtiraa la keensaday nin hore oday waayeeno sideean jir oo haddana dhintay wuxuu u sheegay raxmatullah calayh in waagi dambe dadkii ayagu fayrkooda soo qoran waaye oo abtir keensan waay mudgatiin yaa in maalinku qoran inaad tihiin dad soo rucliyo mudga oon la aqoonin inaad fayl keensantaan fayl ninkii keensaday dhul baa loo gooyey geelada intaasu daaqaabaa layii laanqaar ku dhigo iyo ad waxa ku dhigataa dubish ku dhigo misbaal ku waxayso geel ku sawir nin kasta geed cidlo waxaa keensan nin caalamad ku qoray reebel baa iska dhulka asaga hawsha marka waa hawl culus w laska ilaaliyo waa in diinta loo dhidiyo ayada loo ficiloodo ayada wax ku xidhnaadaan wey ama waxyaabana carabta ee qabaa'ilka nasab waxaa loogu talagalay in laysku ogaado dadka qaraaba lagu xidhiiriyo oo ad akarkaada ahalkaada ku ogaato laakiin in ummada lagu baabiyo lagu dulmiyo xaqa lagu doojiyo lama doonay arintaa laska ilaaliyo xadaana muxamed muana qaala xadaana cabdulwahaab yani xadiidka asagoo faahfaahsan axmed ba fi zuhdi i kukeena aali wuxuu ku keena kitab simcaatu lcil isagoo dheer oo ka sheekaynay saxaabadu ula bakooroo jajaban iska wateen tina ciro oo qaybna eh, eh, cilan mariyeen qaybna iska wateen kamiisyo eh, iska jeexjeexan mara karkaran lugadii ilaacsan oo safan leh laakiin markay xaalada kullaatay ayaa lagu gaban jiray aani waxay kulan ka cagsinay somaali hadaynu ka cagsinay wadaaduhu hadda ka maxay ahaayeen dadka kuwa u liita somaali waxay odhan jireen wadaad waasaad caamada ku tiirsanayn waba kama jiraan bay rag iyo dumarka kee fara badan ragga badan dumarka badan haddii wadaadaha lagu daro wadaad fara jirjircisan oo intus bax wareejiye oo markuu nin dhinto loo yeero ama gunaanama yaasiin saar ama xoogo agasaya oo xoogo axanaya fidi iyo kaadibasidaynaya hawlaha arbacuun akhriya oo aayad loo rogin ba jireen yani waa dhaqankii aan samaynay wey saxaabadu waxay ahaayeen muslimiinta nimanka dhan kastaba ugu adag bahay caqli ahaan dagaal iyo halgan geesinimo shajaaco deeqsinimo dhan kasta lambarkooda ahay wadaadii maaqaa dhankaan ka wareegeen oo waxay noqdeen un ya kitaabkiisur waa saas wey waa saas wey midna wuxuu yidhi haddaan cunin lacagli cunay iyo cashar mooyeen ciidanka hadday ceeb anaa falay midna wuxuu yidhi wadaad buuna meel nabada ka jirtan ogma jirto reer nabada wadaaddantii ma aha meel laga dhintaydu raba oo yaasiin ka akriyo arbacuun ka akriyo faatax ka akriyo alaab buu doonaya wadaadku markuu xooguu manhaajka barto iyo xooguu safiraha barto kitaabka dayradiga ayaa la beri jiray ee sixirka iyo falfalka iyo waxbaha laga barto leannu ma noolaan karo shaqo kale ma hayo waa in magaca laga bedelo tan magaceeda waa culus yahay tan kurakac ma laha tan waa hala bedelo tan magaciisa wareeji adu maalinkaa nin astaanla ku soo fiiriy tokafeeraa ku aragto xog kuu socon maayo ka guur meeshan waa in kaarto cusub la keeno idan marka hawlaha waa in la bedelo shacabka dhan kastaba oo dib loo celiyo wadaadada waa inay shaqaystaan ummadda waa inay runta u sheegaan yani xabaalaha dadka waa in loogu horey ala qabto waxqabadka raganimada geesinimada halganka dadka waa in dhan kastaba la hogaamin la doonaya ayib taa macnaha ma aha wax kasta indhaha laga rida ma aha waa in w xikmo lagu wado oon caqliga laga tegay cilmina lagu daray ayb xadana maxamed muana abu musa albasri qaala xadaana cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi ibn salt qaala xadaana hishaam ibn xasan alasdi can muxamed ibn sirin abu bakr can abi hurayrata ana rajula ninbaa ata anabiya nabiga u yimid wa kaana ninka wuxuu ahaa jamiilan nin aad quruxsan buu ahaa jamiilan wuxuu ahaa xagga akhlaaqiisa xagga dharkiisa agga siduu rabi u abuur nin quruxsan buu ah faqaala wuxuu yii nabi maxamedow xubiba ilaya aljamaalu nabiga quruxdan jeclahay buu runtuu iska sheegay xubi waxaa lay jeclaysiiye ilaya aniga aljamaal quruxda wax kastoo quruxsan baan jeclahay wutiitu waxaa lay siiyey agga ilahnayga siiyey aniga agga quruxda maa tara xujadabun yanan quruxsan nabi maxamedow balsaa i firi xataa maa uxibu ilaa aanan jeclayn buu i an yafuuqani inuu iga sara maro axadun ruxaa buui waan quruxsanahay quruxdaan jeclahay qalbi ahaanna ma jecli buu i binaadam iga sareeya agga quruxda dharka labiska ah, hadalka akhyaarnimada akhlaaqda dhan kastaba <laughs> asaraaxat raaxa wey xataa maa uxibu ila ana jeclayn an yafuuqanii inuu iga sara maro iga sarreeyo axadun ruuxna imaa qaala inuu yidhi saxaabigu bishiraaki naclin inuu iga sarreeyo bishiraaki naclin kab yeelankeed inuu waxay dheereeya moodalibi xataa allah ka dhigo kab yeelankeed sunba allah ka dhigo ataa alin lagu dheeraa karin maya ima qaala inuu yidhi mid un wey bishiscin axmar yeelan gududan shiscigu waa yeelanka ama suunka kabta weyaan ama indhalaha laftirkiisa suulka meesha la geliyo yani wuxuu jeedaa tif caws ruuxu dheraadyar u nabi maxamedow ahlkibru daaka saaabi nabi maxamedow waxaa asaga muxuu sheegay ma kibirba saxaabigu uu shikiyey muqta cuuda ama adamiga hawlahan amay kibir tahay oo lagu nargalaa quruxdan ilaah ku siiyey quruxdan aad jeceshahay dadka aadan doonayn inay wax ku dheeraadaan kibirka la sheegay lagu narga amuu yahayba nabi maxamed alkibru kibirku daaka midka miya aan hadda kuu tilmaamay qaala nabi wuxuu la maya kibirku saas ma ah walaakin alkibr kibirku waxaa weeye wuxuu ka ahaadaa min baطri اlxaqi wa kamti الnaas haddii min la yidhahdo way aniga min baana ii qoran man baطra اlxaqa wa kamat الnaas ma idin qoranta idinka man baa idin qoran miya laakin kibr kibirku waxaa weeye man baطla اxaqa xaqa ninka duudsiya xaqa ruuxa duudsiya xaqa ka santaaga kaasaa mutakabir ah wahamata الnaasa dadkana yasa ama quusada ama daraaba ama liida ama xaqira ama dura idan intaa wey miyaad diidaysaa maya xaqa haddii laguu sheego diinta laguu sheega miyaad quursanoo diidayd celin maya idan sucaal wa santa xadana mxamed slm albikandi qaal ahbarna cabdlah bn mubaarak can muxamed bn cajlaan can camr bn shacayb can abihi can jaddi can nabiy qaal yuxsharu mutakabiruun yuxshar waxaa la soo la keeni yujmac waxaa la aruurin almutakabiruuna kibirka lahaa ee isweynaysiin jiray mutakabiriinta kibiraan o dhan baa la keenaya kibiraan oo dhan isla weyn dhan baa la keenhaya ywma alqiyaamati maalinka qiyaamo xaaladkeenu ay yihiin amaal dari dhurcaso kale ayagoo ah adar waa jamcu dara waa dhurcasada kabudgudyan cadcas ee qaniinka dadka mina la arkayn waad ku istaagi cagtaa la saari khalqi o dhan baa ka xog badan wax kastaa ku istaagi wey idan waa aljaza min jinsi amal wey aljaza min jinsi alcamal adduunkaad isla weysankaa taagaysa hadda waxaa lagaa dhigaya khalqiga ilaahay kuwa u lagaa dhigay ee ruux kasta cagta u saari ee dacasala saari idan waxaa weyaan waa suura manaasib ku ah waxay ahaayeen amhaala darri dhurcasa iyagoo ah la maaal ayaa la keenaya oo xaggana fii suurati rijaal waa dhurcaso dad ah waa dhurcaso u samaysan sidii bani aadamki garkay bay leedahay dhagey bay leedahay indhihi bay leedahay salkay bay leedahay laakin waa dhurcaso ilahi ba subxaana wa tacaala wax kasta wy balaa qaadiriin calaa nusawiya banaana <clears throat> intaa miyaa laga haraya oo fii suurati rijaal rag muuqaalkii leh yakhshaahu maxaa dabooli ama hadhayn kuwaas addullu dulli liidnaan dullinimo min kulli makan dhan kastaba muuqaalkooda waxay mudan yihiin urkooda si dhan kasta dulli baa ka galay yusaaquuna waxaa loo kaxayn ilaa sijnin xabsi baa loo kaxayn min jahanama ka mida yusamaa la yihahdo buulasaa la yihahda buulasa booliski waa talo ma aqaan ayb almihim waa sijni baa la geynhayaa loo yaqaano buulasa ama buulas waxaa tiradaba idan waa jeelka magaciisu wey waxaa laga yaabaa inay tahay muwaafaqatu qadar oo waxa booliska loogu bixiya boolis sujuunta dadka ku garaayaanba in laga soo ikhtibaasay midkaa jahnaba ku yaalla macquul wey waa macquul ilaha isla doonta subxaana wa tacaala min sijnin baa loo kaxay ilaa min jahanamo ka mid yusama buulas la yihahdo tacluuhum waxaa dusha ka mari naarlanyaari naaraha naarahoodii naarulanyaari an naaru niiraan wey naaraha midda u naarsan baa la geyn wey naarulanyaar waa naaru niiraan naaraha midda u naarsan lawuxooda naaro badan naarta u daran baa la geynhaya bal yani suuradii waa la bedel dhulcasa laga dhigay quraanka laga dhigay oo bini aadam aad moodo dulligaa dhan kasta ka hadheeyey sijni jahanamo ku yaala jahanaba iyadaas dhaantaba xabsi ka sii midaa la geenaya oo qabiran malagusheegee ayib haddana wayusqawna sharaabii biyooda ka war wayusqawna waxaa la waraabin min cusaarati ahli الnaar ahlinaarkan carunkooda meelkooda malaxooda la waraabinaya dadka ahlinaarka la calaabaya la ciqaabay waxa ka qurqura ee calooshooda iyo afkooda iyo boogahooda shirkooda ka qurqura dhacaanka ama dhiiggaa ama madaxda ama carunka ama mililkaa baa lagu cabsinaya iinakhabaal baa loo yaqaana iinat alkhabaal waa cusaarta ahlinaar iinat alkhabaal iyo cusaartana waa nafsa shay nafsa shay wey yani carunki baa dhoobo ahaan noqonaya sujada say u socona markay meel fadhiistaan iska fadhiistan dhoobo noqos ma arke meel fadhiisan carunkii bini aadamka wuxuu noqonayaa dhoobo diinat alkhabaal loo yaqaan taasaa la cabsinhaya loo soo qufahaya yuftoona waxaa la waraabin iinat alkhabaal balawaaabino min cusaarati ahli naar ka mid ah baabu man intasara man dalama wuxuu baab yahay arrintan marka kibirka waa in laga fogaado ilaahay kibir allah iskale subxaana wa tacaala kibirku looma baahno wax jira ma aha waa cudur xun oo cadaabka iyo ciqaabta iskale waa in laga fogaado laska ilaaliyo baabu man intasara man dalam wuxuu baab yahay ninkii ka aargutaa ninka dulmiyey wixii ku dulmiyey waad iska cafii kartaa waadna ka argoosan kartaa xadaثna ibrahim ibn muسى ibn يزيد التmيمي abu isxاaq الفراء ثقة imam xاaفظ qاala أخbaranii بن abi زاaئdة wa yaحya بن abi زاaئdة wey yaxya ibnu zakariya ibn abi zaaida waa nin isagu yaxya waa iqa wey waa iqa ila anahu yursil wayudlis qaala akhbaranaa abi oo zakariya ibn abi zaaid ah iqatu mutqin can khaalid ibnu salma aa kale w canilbahiy loo yaqaan magaciisa cabdulahi mawla muscab ibn zubayr mukhtalafun fiih ila an araajix anahu xasan xadii can curwata bni zubayrin can caaishata radi alahu tacala canha can nabiyi qaala laha qaala laha nabi wuxuu ku yidhi caaisho duunaki fantasirii yani caaisho markay dirantay ummuna zaynab bintu jaxsh ayaa maalinta u gashay xadiidku iman doonay fi saxiix ayay ka ed sheegatay nabi maxamed nabi maxamedow hadday caaisho labada dhudhunsaa kuugu rabto marra kugu gogosho dad kale waad ilowdayt markay nabiga intaa ku furtay haddana iskuma jirtay caaisha iskuma jirtay caaisha u taanataanaysay caaisha way iska aamustay nabigay fiirisay bimacnaa nabi ma la hadla muuja iska dhiciya nabiga cabaar buu ka aamusay markii dambe nabi wuxuu ku yidhi duuna kifantasri markaasa fooda geliya tiro afka oola baxay ilaa uu naqas ku dhegey tiri zaynabu halli weyde xataa ra'aytu riiqaha qad yabisan fii famiha bay markaas inahaa ibnatu abibakr caaisho hooda waa ina abibakar <laughs> abubakar hadda waa ninka saxaabada salbiye weye <laughs> waa saas marka duunaki laazim wey ilzamha laazim oo fahamto siri gargaarso iska dhici gabadha ayib inna wuxu iska dhici waad difaaci kartaa leanna maxaa weye way kaa gardaran tahay weliba bihayri istidaan bay ii gashay kari biayri isaan uma soo geli laakiin maysan ogeyn nabi maxamed ba nabigu ma soo galaa caaisha maysan maqlay ma soo galaa nabigu soo gal buuri caaisha waxay ka warashay zaynabay guu dhex taagan oo haddana xaggan nabiga weerartay haddana ayadnada ku daldabaysa caaisha wayba yaabta marka waa la qabo de masayr waa jira xadaana alxakam ibn naafic qaala abulyamaan in badan baad soo marteen sheekh ariiqan buuna ku yimaaday sanadkaas alxakam ibn abulyamaan qaala akhbarna shucayb bn abi xamza can الzuhriy maxamed ibn shaab الzuhri qaala akhbarnii maxamed bn abdiraxman bn xaarif bn hishaam min iqaat الtaabiciin ana caaishaةa qaalat caaisha waxay tiri arsala aswaaju الnabiyi nabi maxamed xaafiskiisii baa soo fariin diray yay soo direen arsala aswaaju الnabiyi faatimata soo direen xaafiskii nabi maxamed ayaa faatima bintu maxamed rasuul ilah bay soo direen ila nabiy nabiga u soo direen waxay dhaheen faadumay aabbaha nooga erge ergada lasku hayan waxaa weeye muslimiinta meesha joogay ansaariga muhaajiriinba ninkii doonaya inuu nabiga hadiyo u geeyo iyo wax caawina ama kaalmaa ama qaraabo salaana habeenku nabiga caaisho ku qoran la firsan jireen habeenku nabiga caaisho ku qoran yahay bay ansaariga muhaajiriin hadiyada la sulahayaan wixii hadiyaheed caaisha iskugu tagtay habeenka taasay nabi maxamedow dadka waxaad ku tiraahdaa ninka waxiisuu hadiyo hayow meel kastoo jooga igu keensudha dadka ley hadalkaana ma dhihi karo waxay noqonaysaa inaan dadkaan wax ka doonin xoole isyaan leh ina adduunye ku codsanayo hadalkaa munaasab maha ma odhanayo dadka qalbiga ma hayo dadka da caasho doon hayaan maanaa qasbahay yani maxaluqaa intaasu ah haweenkii nabi waa iska dhaadhiciyeen waxaan caaisho ka iska dhaadhiciyeen in dadku ay la fiirsadaan caaisho xilligu nabigu habeenku ku qoran yahay una geeyaan nabiguna arrintaa uu ka hadli waayo inay doon tahay cadaadaraay tahay nabi maxamedin marka caaisha maxkamad lagu saarhaya maxkamada saasay ku socota riwaayad kala caddeeyey cinda axmedin wibni xibaan wahayrihima arsl azwaaj nabiyi faaimata ila nabiyi fastadanat faatima ayan dalabtay nabi maxamed ma soo garaa bay tiri wnabiyu nabi maxamedna maca caaishata a fii mirqiha gogosheeda kula jiif waxay soo gashay oo jirnaaxum soo galaa nabi maxamed oo caaisha kula jira fii mirqiha lixaafkeedii marada weynee wada weynaya nabi maxamed iyo caaisha wada jibo mara weynee wasaan baytul ma soo gala faadina laha nabig waa masoo gal bu waa gabadhiisii ayib caaishana waa hooyadeed umuuman khaasatan intuba fadakhalat faatima soo gashay faqaala waxay tiri faatima ina azwaajaka nabi maxamedow xaasaskaadi arsalnanii waa isoo dareen warku waa cad yahay anuu ma socdo laakiin ayagaa isoo daray yasalnaka waxay ku weydiisanayaan alcadla garsoor bay ku weydiisan fii binti abi quxaafata abi qaxaafa gabadhiisii inaad oga garsoorto lann waa dulmiday wey haween kale dulmiday oga garsoor waa loo teedi awgeed baa loo teedi ilaa ayada waa inaa cabdullahi bni cumaan ibna abi qaxaafa marka awgeed kuyi unaaba loo tiri mise cumaan abdlahi ba abubakr mise abdullah bn cumaan ba cabdullah bn cumaan ayib marka awgeed ba ma laha wanaagga de awga lagu tiriy mta abbahba laga bad awgaabba agge ka yimi ka soo booli qaala wuxuu ihi ay bunaya gabadhaydiyey atuxibiina ma jeceshahay maa uxibu anigu waxaan jeclahay aabba waan garta kala qaadanne aniga nabi maxameda waxaan jeclaw aabbaha ah ma jeceshahay faaimadu waa su-aal culus wey <laughs> qaala waxay tihi balaha nabi maxamed ha waa jecla waxaad jeceshahan jecla anugu qaala wuxuu ihi faaxibii haadihi tan jeclo warka jooji haween baa soo diray iyo garsoor iyo warkaas soo jiya caasho kaad dhowow yaan lagaa waayin caasho agteeda <laughs> yani waxaa lagaa doonayaa marka haweenkaadu barkood ay dulan sheegtaan badna dulan lagu sheegto inay baalaminta lagu sheegto xaaladan aad ogteed xaqiiqada la socoto inaad laleexata maa waa inaad runta wejiga ka saarto oo tiri hebley waad ii daran tahay baalimad baatay gabadha faraha ka qab marka wuxuu ogaa waxa caaisha lagu sheegan in saxo ka jira xaqdana waa la socda aaniya nabiga waxay ku haystaan qalbiga waxaan qalbiga moogta lama xugun karo somal waxay tahay naf nin u ronraacdo ruuxa ninka ragga waxaa laga rabaa galmada iyo gogosha iyo mashruubka iyo kawarqabka inaad u sinta laakiin niyaddu ayadaa taqaana meesha raaci waxaad u xukunta ma ah walan tastadiicu an tacdiluu bayna الnisaai walow xarastu falaa tamiiluu kula mayl fatadruha kalmucallaq nab wuxuu dhihi ilaahayow waan u garsoorayaa intaan awoodo waxaan awoodo ilah waa ii qabsan waxaan awoodin waa qalbiga de qalbiga ma awood adug n naftu ciddii u roon ee ayadoo u dhaga mugul ee u dhaga wadan ee dhaqaalahoodii kawarqabkeeda u fiican way garanaysaa idan haweeney kasta waxay kaa diyarsantahay kugu leedahay xagaa qalbiga ah ama adigu dhaqanka kale gogashii masruufkii ka warqabkii dhaqaalihii ina isintaa laga rabo markuu nabigu intaa ku yiri waab istaagtay fakharajat waana baxday faxadaathum haweenkii ay ku noqoto warkii u faqulna waxay ku yidhaahdeen maa agnayti cannaa a waxba namaada tarin hawshaana kuu diray waxba kamaada soo qaban gabadh adiga aabbahaada ku shubateen warkaa maana yeelin maa anayti nagamaada deeqin bay dhahen cannaa anaga hayan waxba hawshan doonayn farjicii ilayhi ku laaba magacu ku laaba mar labaad wadda u qaala waxay tii wallahi laa ukalimu fiiha abada dima go-ana dadka qaata wallahi ilaah baan ku dhaartay laa ukalimu nabiga la hadli maayo fiiha amri caaishata abadan weliga kala hadli maytir hawsha ayada ayb faarsalna zaynab zaynaba markuu u cawdo adkayd haweenka nabi maxamed sal ly slam ayaa fadli badanna haweenka la dheeray qaybo ka mida ayay fa arsalna zaynab binta jaxsh nabigana daqaraabay ahaayeen dhanna qaraabay ka ahaayeen xaaskiisana waa ahayd aaniyan ilahna subxaana wa tacaala muheriyey min cindi rabbi alcaalamiin eh, eh, zaynab bay dareen zawji nabiy ahayd fasta'dana nabiga idan weydiisatay faadana laha nabiga waa faqaala lahu waxay ku tiri daalika arrinka asaga kala hadasha nabi maxamadow caaisho nooga garsoor oo gabadha ina abi qaxaafa ah gacmahooda quruxsan iyo farahooda quruxsan ku kharibi sida riwaayada ku sugan idaa qalabat ibnatu abi bakar duraycataha aw duraycaytaha mi amsa duraycataha buu ahaa waxba nabi maxamed waa xuska ku dhantay xasbuka yani hawshaasi weerar bay ku qaadanabe wa waqacad way ku dhacday hadda hor baa idiin sheegay nabi maxamed xasuuskiisu waa ka zawjin wa aswaajih laga eegi maayo nabiyin wa rasuulin min ummatii laga eegi maayo saa darteed maradha waxaad arkaysa hadal qallabsan oo bacda ummahaatum inay nabiga ku leeyihiin baad arkaysa ayib khaasatan caaisho kale marbaad arkaysaa maadaha ruuxu nabiga sheegada maaligu ahaa anta ladi tazcumu anahu rasuulullah kama fii saxi muslim maga xanaaqdoo kale loo bixi maayo warka asaga laakiin adigu hadduu kaa soo baxo warka asaga kufri iyo gaalnimo wey laakiin maadaama ay dumar badan lasla qabay ahaayeen masairayeen nabi maxamed u dulqadanayay ayib hadduuba saxaabigu muxuu yihi nabi maxamed wuxuu doonhayaa inuu dumeed kasta inuu kor u qaado akhyaartana dhulka dhigo bimacnaa waa eexawa nabiga lagu tumaya eejoob buu ku tumayey eexo waa fii xaddi daati kufri wey laakiin lijahlihi walijafaa'ihi bu nabiga iska faraha ka qaad ayib wawaqacad way ku dhacay bay tiri zaynab caaisho fiya zaynab bay ku dhacay anay wax ka sheegtay tasubuni xaalay caaisho markay nabiga ka soo jeesatay anay faraha isaagtay fadafiqtu waxaan guda gala haddaan ahay anduru inaan eegahayo hal ya'danu ma ii fasaxaya liannabiyi nabigu markuu caayaysa zaynulhalis nabigan kolba eegahaye bimacana nabi muxamed la hadlaa yani wax laga qaadanaya caaisho caqliga iyo ixtiraamkeeda in ruux nabigu dambe durbaa ku jiifto adnaal buuda ma ruuxi kaa weynaa ama aabbaha ama waalidka ama ninkaadii waa in ruuxi ma hadlaa ma u jawaabaa in asagoo ka xadhuta la rabaa mar adiga haddi lagugu buufo adna inaad buufto doonayo wa badan fiirsaa la doonaya caaisho marka nabigeedi weydiista falama silxumusbu nabiganaan fiirinayo xataa carabtu ilaa aan oon gartay ana nabiy nabigu laa yakrahu inuusan necbaynan koosanaynin an antasira inaan isdifaaco oan gargaarsado fawaqactu waxaan ku dhaco ana caayay bizaynab zaynab baa anaa iska dhiciyey falam anshab ma sugin bay tir maba korminba yani falam undil wey oo suginbe an adkhaltuhaa inaan jilciyey halabatan rayn aan ka reeyey tir markay cayn soodiisa ana u dhiiba isku dhiibnay tubo waan sameeyo teg meel baan saaray hayrku dhan baan ku xidhay xagga xaggan kaga keenay bimacnaa waan ka afgadiyo wy dacaasho looma geli karo falama aan shibnaadan sugin bay tirmada nagaaninba an adkhantuhaa inaan jilciye aan cusleeyey zaynab halabatan ka adkaasho aan kaga rey fatabasama rasuullah rasulka baa muusooday markii aan ka reeyey zaynab aamustay anuugti ku dhegtay uma qaala wuxuu hi amaa yani in kaana alamru kadalika hawshada saa u dhacday inahaa caaisho ibnatu abi bakr wey yani la yaab ma lahayo caaisho ruuxu foodaysaa inay ka farxrata la yaab mala lanna abubakar baa dhalayba aabbahaad ku bannaan tahay wy aabbahaad ku bannanta maxaa weeye idaa taabat اlusuul haaliban baa taabat اlfuruuc asalku hadduu wanaagsan yahay haaliban farc waa ficnaada laakiin soomamar waxay dhahan masba abuur ana masba abuurada waxay uga jeedaan nin akhyaar ahaa oo nin kareed ahaa wuxuu dhalayaa mid nacasa oo dabaal oo madadara oo wuxuu qabsan karaba jirin marar badan baab اlmuwaasaadka halkaa inoo jooga hada tawfiiq